yamnacu min sixati الsalaati xayu laa murakhisa waa waxaa qurunka ama wasakda salaada diidda ilaa la yska dhaqo haddii aan markaa la ruksaynin ayaa waxa la yidhaahdaa najaaso baabkan markaa musanifku raximah اllahu tacaala laba waaxood ayuu ka dhigi doonaa qaybta koowaad mawaaxda hore waxay ka warramaysaa waxyaalaha nijaastii waxay yihiin iyo tirintoodii qaybta dambe mawaaxda dambena waxay ka hadlaysaa sidii la isaga tiri lahaa markii waxyaalahaas ay ku nijaaseeyaan ama qaabkii loo daahirin lahaa nijaasada marka baabka wuxuu yidhi baabu isaalati najaasa laakiin xaqiiqa ahaan baabu bayaani najaasati wa isaalatiha oo wuxuu ka hadli doonaa bayaanu najaasa ama alacyaanu najisa waxyaalihii nijaasta ah horta inoo sheegi doona kadibna wuxuu inoo sheegi sidii loo zuulinayay nijaasada ee laysaga daahirinayo acyaantii markaa nijaasta ahayd waxay u kala qaybsamaysaa sida aad shaxda ka aragtaan laba qaybood qayb madhabku aanu isku khilaafsan inay nijaas waana ta badan iyo ilaa shan shay oo iyagana uu hadal ku jiro nijaasnimadooda inay markaa nijaaso yihiin iyo inaanay ahayn intaa marka laga baxo ayaa waxaa loo geli doonaa qaabkii markaa laysaga daahirinay nijaasada iska daahirintuna waxay u qaybsamaysaa daahirintu labay u qaybsamaysaayo in waxa nijaasta ah laftiisii la daahirin karo kii nijaasta ah iyo wixii uu nijaaseeyay uu ku bacay ama uu maray in la daahiriyo marka waxaa nijaasta ah sidiisaba isagu nijaastaba oo sakadadi wixii lamidka ahaa iyagu maba daahiroobaan marka laba shay laga reebo oo dee kaadidii sinaba loo daahirin kari maayo laakiin haraggii baktiga iyo khamrigii labadaa ah ayaa daahiroobi kara qaabkay u daahiroobayaanna isaga inoo sheegi doona wixii nijaasoobay ee waxaa nijaastii ay ku be-eenna ama ay mareen nijaasadaas ay martay iyaduna de saddex shay mid ahaan bay noqon inay biyo yihiin nijaasoobay waynu soo aragnay loo daahirin jiray iyo in aanay biyo ahayna ay dareero kale yihiin maaic kale sida caano iyo sharaab iyo wixii la midka ahaa kuwaa musanifku iyagana ka hadli maayo maba daahiroobaan iyaguna waxaa saddexadoo wixii intaa ka soo haree nijaasoobay sida maradii nijaasooday iyo jirkii qofkii nijaasoobay dhulkii nijaasoobay weelkii nijaasoobay wixii la midka ahaa kuwaasina najaasadooda saddex baa loo kala qaadi doonaa najaaso qallafsan ama adag oo tii aygiyo doofaarka ah toddoba jeer in la maydho waynu arki doona iyo iyo najaaso fudud waa ilmi inankii yaraa ee aan laba jir ee raashinna aan cunin caanaha uun ku noolaa kaadidiisi kaadidiisa isagana in biyo lagu rusheeyo ayaa ku filan wixii labadaa ka soo hadhay najaasaadka ahaa iyagana markaa waxaa loo qaybinaya laba qaybood najaasa cayniya iyo najaasa xukmiya najaaso meeshii raad ku samaysay oo ka muuqata ama ka uraysa iyo najaaso aan meeshii wax raad iyo saameyna aan ku lahayn ti aan saameynta lahayn in biyaha la dul carariyo biyuhu ay dul cararaan ayaa ku filan ta kalena in cayntii ama maarki raadkii ay najaasadu ka tagtay la zuuliyo khulaasadu intaasay noqonaysaa tafaasiilla waa idinku qoran tahay xaggan mxuu ahaye haykalkan aan samaynay marka cibaarada musanifka raximah اllahu tacaala ayaynu dul marayna wuxuu yihi wاnajaasatu hiya اlbowl najaasadiibuu markaa tirinayaa waa kaadidii oo kaadidii waa nijaas ama ha noqoto kaadidii dadka dadka waaweyn ama ha noqoto kaadidii ilmaha yar sida sabiga aynu sheegayna ee aan laba jirba gaadhin ee aan caanaha mooyaane wax kale ku noolayn kaadidiisi waa nijaas ama ha noqoto kaadi xayawaan sida kuwii la dhaqanayay riyihii iyo aig adhigii iyo geelii iyo lo-dii iyo wixii lamidka ah kuwo hilibkooda la cuno iyo kuwo aan hilibkooda la cuninba kaadi oo dham iyo wixii magacaa bawl lihi ka nijaas wey waxaana loo daliishaday xadiidkii anas bn malik fi صaxiixayn ana acraabiya baala fi طaa'ifati اmasjidi fasajarahu الnaas fanahaahum الnabiyu sal ly slam falama qaضىa bawlahu amara bidanuubin min maain fawhariiqa caleyh ninkaa kaadidiisi masaajidkii markuu ku hadshay nabigu alayhi الsalaatu wasalaam ha laga mayluyo waxaa loo daliishaday xadiidkii kale isaguna ay warinayeen asxaabu sunanka iyo istanzihu min albawli faina caamata cadaabi اlqabri minhu xaakimna waa wariyey lakiin lafdigiisu caamatu cadaabi اlqabri min albowl ama akaru cadaabi اlqabri min albowl akaru cadaabi اlqabri min albowl kaadida lama kala qaadin marka kaadidii min albawli ama istanzihu min albawli kaadida iska ilaaliya marka nusuustii may kala saarin kaadidii bani aadamka iyo tii xayawaanaadka dhammaantood markaa wada nijaaso in la iska ilaaliyo ayay markaa noqonaysa xadiidkii tilmaamayey in e, kaadida geela dad lagu daweeyeyna taa ma diideyso oo e, dee shayga nijaasta ah, dawo waa maaragtay loo isticmaali kara ama shayga xaaraanta dee dawo waa loo isticmaali karaa haddii loo baahdo daruura ay keensato waa la isticmaali karaa markaanu markaa ma ayuha naas tadaaw walaa tadaaw bixaraam de xadiidka hadal baaba ku sugan haddii markaa la tasxiixiyana waxay noqonaysaa markaa xaaraan gaara laga hadlayay waa khamrigii oo iyada de nebigu ku xukumayba inay tahay inahaa daa walaysat bidawa waaba cudure dawo maaha ama wixii dawehe markaa de la xarimay de waxaaba sugan nabigu alayhi الsalaatu wasalaam xariirtii u fasaxay dadkii cadhada qabay markaa noo dee markaa isku daweyna ay tahay markaa basi ma yeelanayso in la isku daweeyo wiii haddii loo baahdo wlaaid waxaa kaloo isaguna nijaasa saxaradii halkan markaa ghaa'id waxaa loola jeedaa maa yashmalu raws qaa'idka sidiisa wixii bani aadamka ka soo baxaa la yidhaahdo laakiin halkan waxaa loola jeedaa dhammaan saxaaradii bani aadamka iyo ama maaratay de maaratay xusiindhadii iyo saaladii xayawaanaadka kale waa iyaguna wada nijaas iyadana waxaa loo cuskanaya xadiidkii ibn mascuud radi allahu taعaalى canhu fi صaxiix الbukhaarي qaala amara الnabiy sal an atiyahu biثalaaثaةi axjaar fawajadtu xajaarayn walam ajid ثaaliثa faataytuhu birawhaةi faأkhadahuma وalqى الrawhaةa waqaala hada rigsu nabiga alayhi الsalaatu wasalaam waa maaragtay xaajadiisa gutay ayaa ibn mascuud ku yidhi saddex dhagax ii keen laba dhagax baan helay buu yidhi dhagax saddexaad waan waayey saalaan soo qaado markaan saaladii iyo labadii dhagax u keenay nabigu labadii dhagax wuu qaatay saaladiina wuu tuurayo waa wasak buu lama nijaas haadaa rigsun rigsuguna waa rijsigii waa nijaasti halkaa waxaa laga qaatay saaladii inay nijaas tahay nacam de saaladaasi eh, ama saalo dameer bay ahayd ama tu ari bay ahayd ama tu lo bay ahayd waxay ahayd allahu aclam rawsatu ximaarna meelaha qaarkood waa lagu soo guuriyey marka in saaladii ay nijaas tahay baa xadiidka iyadana laga qaatay oo markuu haadaa rigsun yidhi waa nijaas haddana waa ka diiday in lagu istinjoodo saalo iyo lafba saaladiina lama kala qaadin halkanna waa ta lagu cileeyey waa nijaas marka halkaa waxaa ka soo baxaysa saaloo dhamina inay nijaas tahay oo aan iyadana la kala qaadayn saxaaradii bani aadamkuna de way kasii xeel dheer tahay unbaa la odhanaya iyada nas kale looma hayo oo nas xukumaya bani aadamka qaa'idkiisii inuu nijaas yahay ma laakiin waa ijmac ummadduna waa ku ijmacsan tahay dee haddii rawsadii ama saaladii digadii xoolaha oo aan inta badan laga yakyaqsoon nijaaso lagu xukumay tanna waa kasii awlaysanta walmadyu waxaa kale oo nijaaso ah madyigii horeyn usoo aragnayo waa biyihii ragga ka imanayey marka markaa dareenkooda uu kaco ee biyaha tarankana aan ahayn biyahaasi waa nijaaso cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhu waa ki ihi kuntu rajula madaaan faamartu miqdaada an yasala nafsa fasalahu madigaasaa igu badnaa buu yiho deetana miqdaad bni eh, eh, camr ayaan waxaan ku idhi nabiga calayhi salaatu wasalaam soo weydii markuu soo weydiiyeyna wuxuu ku ihi iqsil dakaraka wa unayeyk fii lafdin fihi lwudu marka weysada inay jabinayso waa laga qaadanaya de fihi lwudu ka maarata lafdigu ah lafdiga bukhaari iqsil dakaraka wa unhaykna waa lafdi kale waxaad maydhaa xubinkaaga taranka iyo unhaynkii ama xininyihii oo iyadoo markaa ay maarata meelihii ay gaadhaysay meelihii ay gaadhaysay markaa de inay nijaaso tahay oo laga dhaqayo halkii ay gaadhay ayaa iyadana xadiidka laga qaadanaya jamaahiiru ahlilcilmina saasay qabaan khilaaf iska shaada ayaa awalkii hore ka jiray walwadyu waxaa kale oo isaguna nijaasa wadyiga wadyigu waxa weey biyo cad oo manida u eg xagga midabka laakiin wax bilaa dareen ku soo baxa qofku markuu wax culus qaado ama marka uu soo daalo kadibna uu kaadsho ayay ka yimaadaan baa la yidhahda biyahani raggayna markaa ka yimaadaan ku gaar yihiin waana biyo adag oo fakiin ah wadyi la yiraahdaa iyaguna waa nijaas qiyaasan cala almadyi walilijmac say culimada qaarka soo guuriyeen ijmac baana ku sugan wadigaasi inuu nijaasiya qiila wuu yihi musanifku waqiila waxaa kaloo la yihi wamaniyu hayri اlaadamiyi waxa kale oo nijaas ah bani aadamka xayawaanka aan ahayn manidiisii biyihiisii taranka waqiila wa kale oo la yihi mayane wamaniyu maa laa yu'kalu laxmuhu hayr اlaadamiyi waxa aan hilibkiisa la cunin manidiisa ayaa nijaasa aadamaha marka laga reebo marka halkan waxaad arkaysaa labada qiil labadaba musanifku qiila buu ka cabiray labada qiilba waxay isku waafaqsan yihiin aadamaha ama bani aadamka dadka manidoodii inaa la soo reebayo aanay nijaas ahay oo dadka manidoodii nijaas maaha maxaa yeelay shaafici raximah llahu tacala wuxuu dalishay walaqad karamnaa bani aadama wa xamalnaahum fi lberi walbaxr bani aadamka waan karaamaynay karaamadiina waxaa ka mida buu yihi in asalkiisii aan nijaas laga dhigin oo haddii asalkii nijaas laga dhigo dee takriimkii meesha wuu ka baxayaa halkaasuu markaa uu kala soo baxay iyo sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaamo caaisha radia allahu tacaala canha ay tilmaantay kamaa fi صaxiixayn walafdu limuslim laqad kuntu axukuhu yaabisan bidufri ama kaana rasul sl maaratay laqad kuntu afruku min thawbi rasul sl farkan fayusalii fiihi waa lafdi muslim waxaan marka ka jejebin jiray manida marada nebiga calayhi salatu markaasu iskaga tukan jiray marka maxaa meesha ka soo baxaysa de haddii iyadoo la meelin inuu ku tukanayay marka halkaas waxayna tusinaysaa in manidii ay daahir tahay aanay nijaas haddii nijaasa de in la mayro ayay noqon lahayd sidii nijaasaadka kaleba loo mayri jiray qolyaha qaarkood baa yihi mayna waa nijaase laakiin farkigani dee jajabintani waa nooc daahirin ka oo iyada qaabkaasaa loo daahiriya waxaynu leenahay wax jajabin lagu daahiriya ma naqaano in marata laga fujiyo un meesha lagu maarata nijaaseeyo wax meeshii marayoo ku ba oo in markaa laga fujiyo uun ku daahirooba de nadiir uma hayno markaa asalkii qaabkii wax loo daahirin jiray ayuunba haddaan loo daahirinin waxaan anagu halkaa ka qaadanaynaa in waxani yahay daahir amaa xayawaanaadkii kale manidooda musanifku halkan wuxuu ina yihi laba qiil buu sheegay labadaba qiilo buu yii wixii aan aadama ahayn maridiisu waa wada nijaas bay qola leedahay qolana waxay leedahay mayane xayawaankii waynu kala qaadaynayo wax la cuna iyo wax aan la cunin baynu u kala qaadiyo kii aan la cunayn bay manidiisu nijaas tahay kii la cunayay manidiisuna waa daahir oo iyaguna xaggay ka eegeen qoladanna waa wada nijaas de waxay raacinayaan kaadid iyo wixii lamidka meeshii kaadiduba kasoo baxaysa waxaan ka soo baxaya de markaa wixii halkaa kasoo baxay buu la xukunyao looga qiyaas qaadanayaa bay waana wax gudaha de waxa weeyaan ku miirmay wax kasta gudaha isku bedela oo dibadda usoo baxaana waa nijaas marka tanna waa la mid kala saarayaana waxay leeyihiin waxa aynu cunayno bani aadamkii uu cunayo in la yidhaha nijaas baa laga sameeyey munaasib insaankii la karaameeyey uma aha kole haddii aadamaha la cunayo aadamaha la karaameeyey wixii uu cunayeyna dee inaanu nijaas ka abuurmin ayaa ayaa mudan sidoo kale de wixii la cunayey caanihiisiiba waa daahir kol hadday caanihiisiiba daahir yihiin manidiisiina lamid ha noqoto wixii aan la cunayna caanihiisiiba waa nijaasi manidiisiina nijaas ha noqoto saasay qoladaasina labadaba qiilo markuu ka cabiray hadaba waxaa jira weji saddexaad oo muctamadkiya weji saddexaad oo muctamadkiya baa jira oo kaasi wuxuu leeyahay aygi isaga horta meesha yaan la keenin doofaarkii iyagu mar walba waa nijaas iyaga iyo manidooda labadan qiilna way isku waafaqsan yihin labada qiil waxay isku waafaqsanaayen wixii aan la cunayn de wixii aan la cunayn buu ku jiray iyo doofaarkuba iilka wejigan saddexaadna iyaga halkiibuu marinayaayo ayg iyo doofaarka nija maaragtay manidoodu iyo wixii ka farcamay manidoodu waa nijaas wixii ka soo hadhay dhammaan manidoodu waa wada daahir ayg iyo doofaarkoo keliya uunbay manidoodu nijaastaa iyaguna xaggay wax ka soo saareen kaasaana muctamadoo rajaxan de waxaa la eegayaa xayawaanka ka abuurmaya manida unbaa la eegaya hadduu xayawaanka ka abuurmayaa nijaas yahay manidii waa nijaas haddii xayawaanka ka abuurmayaa daahir yahayna manidii waa daahir markaa dee ayigii iyo waa nijaas manidaasay ka abuurmayaan markaa manidiina nijaas bay noqonaysa laakiin wax alla wixii kale wax la cunaya waxaa la cunaynba dee waa wada daahir oo dameerkii waa daahir yaan la cuninbe bisadii waa daahir yaan la cuninbe wax kasta oo nooli marka aygiyo doofaarkiiyo faracooda laga yimaado wada daahir buu inoo ahaa manidoodiina waa daahiro waxay raacaysaa xayawaankan waxa weeye ka abuurmayo liannaha aslu xayawaanin daahir baa la odhanay wadamu waxaa kale oo nijaasa dhiiggii waa ijmaac bayna ahli اlcilmi laba iyo tobankii qarniye horeba wax markaa dhiig baa daahira yidhi laguma garanayo waa ijmaac wey nusuustuna dee waxa weeye daahir bay ku tahayoo faqsilii canki dama faidaa aqbalat ilxayood faqsilii canki dama dhiigga iska maydh buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam sidoo kale waa kii xadiidkii asmaa binta abi bakr nabigu calayhi salaatu wasalaam dhiiggii xaydkee marada gaadhaya yidhi taxutuhu uma taqrusuhu bilmaai uma tandaxuhu fatusalii fiihi ama uma tusalii fiihi way ka fujinaysaa meesha biyihii bay haddana ku shubaysaa ku maydhaysaa kadib bay ku tukanaysaa marka dhiiggii waa nijaas la kala qaadi maayo dhiig xayd iyo dhiig aan xayd ahayn de dhiignimaa ka dhexayso kullu haadaa dam ama kan xaydku axkaamtu la gaarkaa waa meeshu ka soo baxay ayuunba axkaamtan gaarkaa u yeeshee de waa dhiigu dhiigagii kale na waa lamid uno dhiigoo dhami waa nijaas sidoo kale awdaman masruuxan aayaddii ahayd baa loo daliishanayaayo dhiiggii saa'ilka ah ee dareerayay kolka la xarimay oo la yidhi yaan la cunin de cilad kale oo loo xarimaa meeshan ma jirto wixii la cunayey ama la cabbayey waxaa loo xarimaa ama waa inuu nijaas yahay ama waa in dee markaa dhib weynoo muuqata oo jirhkii uu u geysanayo loo xarimo marka de waxa weeye dhiiggii sun maaha de qofkii uu ku baktiyayo maxaa haddaba loo xarimi waa nijaasada unbalayn culamadu macno kale oo meeshan loo xarima ma yaalo walqayxu waxaa kaloo iyaduna nijaasa malaxdii iyadana waxaa loo daliishanayaa de asalkeedaaba dhiig ah malaxdu dhig isbedelay un weeyaan sideedabana waxyaalahan ku miirma jidhka gudihiisa waxyaalaha ku samaysma ee ku miirmay dareerayaasha ah sawaaisha iyo waxyaalaha mustaxiilaadka isbedelaya ee jirka gudihiisa isku bedelayaan nijaas waa nijaas waxyaala lasoo reebayo mooyaane walqayu waxaa kaloo isaguna nijaasa matagi isaguna waa lilijmaaci in kaana mutaqayiran hadduu ur iyo waxleeyuu isbedelay waa ijmaacoo khilaafba kuma jiro bayna almuslimiin wax khilaafoo lagu ogyahay ma jiro matagu inuu nijaas yahay markuu isbedelay haddaanu isbedelin bay culamada qaarkood yihahdeen waa daahir oo aan maaragtay sida ilmaha yaroo kale markuu caana intuu liqaadanaysa markiiba uu soo celiyo faardaacadiisii oo kale ee aan waxba iska bedelina sidoodii caanihi iska yihiin baa imaam maalig yidhi isagu kaasaa daahira laakiin iyadana waxaa loogu jawaabay waxaani dee calooshii mar hadduu ka yimi waxaynu ka hadlaynaa waa matag wixii caloosha ka soo noqday wixii halkan soka ka soo noqday daa'ima nijaas ma noqonayo laakiin mar hadduu calooshii gaadhay dee calooshii waa macdinu najaasa marka meel najaasaa ah buu gaadhay oo dee najaasaadka ay jiraan l maaratay halkaa tagay halkaa waa halkii matagan isbedelayba uu ka imanayo marka halkaasi mar hadduu waxaani gaadhay nijaasuu la kulmayo mutanajis waxa wey isaguna najis ayuu noqonaya inuu isu bedelay wuxuu yihi walkhamru waxaa kale oo nijaasa khamrigii iyadana waxaa loo daliishaday horta ijmaaca waa loo daliishaday khilaaf culamada qaarkood waa sheg lakin khilaaf iska shaada rabiicata bn abi cabdiraxmaan ara-y ayaa laga sheegay qaarkood laytna way raaciyaan laakiin sida muuqata layt lamuu qabino isagunbuu ka soo wariyey qaarkoodna musani baabay naqli iska hariib ah ay uga sheegeen laakiin culamadii ummadda ee mashaahiirta way isku wada raacsanaayeen khamrigu inuu nijaas yahay adilo markaa loo cuskadana waa la heli karayaayo ay kamid tahay dee in markaa intiisii yareede wax sikhraaminaysa iyo intiisii badnaydba ay wada nijaas tahay ay wada wada xaaraan macnaha markaa loo xarimo marka cilada la baarana cillo kale oo aan ahayn waxaan eh, nijaas yahay ille waxaan wax wuxuu ah la iska cabi karo oo haddana eh, maaragtay noloshii ay iska socon karto walow caqligii uu maaragtay wakti muddo uu caqligii doorinayo laakiin ta dadku noloshooda way iska wadan jireen iyagoo khamriga abuukadana gaaladu de iyagoo khamrigii cabaya waa kuwa haddana adduunkoodii iska maamulanaya markaa miyirdoorintan uu leeyahay ma intiisa yar xataa maarata wax loo xarimo umay muuqan lahayn haddaan waxaan nijaas ahayn nijaasanimo ayaa meeshani ka muuqata bay culammadu leeyihiin kale oo ay u daliishanayaan xadiidkii abi aclabata alkhushani radia allahu tacaala canhu uu lahaa dhul gaaraanu joognaa dharyahoodaanu wax ku karsana sida riwaayadda imaam axmed ahayd weelkoodana waxbaanu ku cabnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iska maydha wiy markaa de wixii ay wax ku karsanayeen khansiirkiibay ku karsanayaan halkaasay nijaasadu uga imanaysaa weelkii ay wax ku cabayeen halkay nijaasadu uga imanaysa wax la cabo oo aan khamri ahayn oo nijaaso lagu sheegi karaa ma bitaali markaa in de khamrigii ay ku cabayeen oo khamrigii uu markaa weel ka nijaasaynayey ayaa laga qaadanaya waliba riwaayadda abi daawuud waabay ku jirtaayo wayashrabuuna fii aaniyatihim alkhamra waxay ku cabayaan weelkoodii khamri bay ku cabayaani maxaanu ka yeelaa nabigu calayhi salatu wasla iska daaya buu yidhi haddaa wax kala weydaan iska maydha markaa khamrigii inuu nijaaso yahay ayaa iyadana halkaa laga qaadanaya wanabiidu waxaa kale oo nijaasa markaa nabiidki nabiidku iyo khamrigu si way isu hoosgeli karaan khamri waxay culammadu yidhaahdaan si gaara waxaa loogu magacaabaa anabka canabka wixii laga miiray ee deetana isbedelay ee khamiiray ee wax wax sikraaminaya noqday kaasaa khamri la yidhaahdaa waxyaalaha kale khamriga laga sameeyeyna nabiid baa la yidhahda sida timirtii inta biyaha lagu dhex daayo deetana ay khamiirayeen oo deetana ay wasikiraamiye noqonayeen ama heedii inta biyaha lagu daayo muddo lagu daayo deetana ay markaa ku isku khamiirayeen kaasaa nabiid la yidhaahdaa marka inaga de waxaan dha khamri ba inoo wada noqonaya bal xataa carabi ahaanba waxaa la leeyahay khamri wax kasta oo waxyaalahaa wax lagu dhex khamiiriyey ee deetana isbedele markaa muskirka noqde maaratay sharaabka wa istikraaminaya noqday dhammaantii khamri waa la yidhaahdaa de xadiisna waaba ku soo arooray kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraam kullu muskirin khamrun wax kasta oo markaa wax sikhraamiya waa khamri lakiin de waxaa laysla ogol yahay khamriga waxaa lagu magacaabaya waa wixii saa'ilahee de sharaaba waa wixii sharaaba ama wixii aan sharaab ahayn sida xashiishadii iyo wixii lamidka ahaa geedihii wax sikhraaminayay kuwaasi nijaas ma noqonayaan xaaraanba ha noqdaane laakiin nijaas ma noqonayaan de sharaab ma aha khamriguna waa sharaabkii marka almuskir almaaic waa tii nagu soo martay zubadkii marka khamrigan la sheegaya nabiidkan de waa sharaab marka waa kaa dareeraha haddii geedkii laftiisa inta markaa la daqiijiyo oo haddana biyo iyo wax lagu sameeyo wax dareeraya laga dhigo waxay leeyihin nijaas ma noqonayo waayo waxaa la eegaya waxaan asalkiisi waxaan geed buu ahaa maaratay sharaab de waxa weyaan asal umu ahayn laakiin kan canabka iyo ambidadan kaleba dee iyagu markaa sharaabnimadani waa u asal walkalbu waxaa kale oo nijaasa aygi aygiibaa isagana nijaaso isagana nijaasadiisa waxaa laga qaadanaya xadiidkii saxiixu muslimka ku jiray طuhuuru inaayi axadikum idaa walaga fiihi اlkalbu an yagsilahu sabca maraatin ulaahuna bاturaab waxa uu ku daahiroobayo ama lagu daahirinayo midkii weelkiisa marka aygu afka la galo waa in toddoba goor la mayo halkaa kaaga soo baxay aygii weelkii uu afka geliyey iyo biyihii uu afka geliyey inay nijaas noqonayaan baa halkaa kaaga soo baxaysa kol hadii markaa de wixii uu afka geliyey uu nijaaseeyey macnaheedu waxa weeyaan riiqiisana macluuftiisana iyo afkiisana de waa nijaas waxaa la yidhi ayga halka ugu fiicanibana waa afkiisa halka ayga ugu nadiifsani ba afkiisa oo de had iyo jeer waa kan heehdahaya afkii kala hayee muxuu ahaaye harharyoonaya markaa siduu sidaa loo hayo ayuu markaa afkiisani iska nadiif noqonayaayo waa axsanu lxayawaanaati nakhatan baa la xagga urta afka waxyaalahan sibaaca axsanu asibaac waxyaalahan dugaagee hilibka cuna afkoodu wuu wada unaayo kan libaaxa carabtu abkhar bay yidhaahdaan asadka ama libaaxa abkhar abkhar waa qofkan afku soo uno marka afkiisa aada u qarmoon ila wixii hilib buu cunayaa cidi kama cadayeyso iskama nadiifinayo afkiina isagu wuu isku hayaa markaa wax qarmuun buu noqonaya aygu laakiin aad ba afkiisu u udgoon yahay marka loo eego dugaaggaa kale maca daalik markuu afkii geliyey waaa la yihi wixii ha layska maydho marka waa meesha kaaga soo baxaysa de haddii candhuuftiisii iyo intan ay nijaas noqoto inuu isagu nijaas ahaa ayuunbaa meesha ka soo bixi ilan xayawaanaadkii kaleba candhuuftooda layskama ilaalin jirin ee aan markaa nijaasta ahayn marka aygii inuu nijaas yahay oo najis yahay biyihiina weliba hala daadiyo ayaa ku jirtay xadiidka marka in de uu nijaas yahay baa halkaa kaaga soo baxaysa walkhinziiru waxaa kaloo isaguna nijaasa doofaarki aw laxma khinziirin fainahu rijsun fainahu damiirka halkee loo celinaya haddaynu khinziirka u celino fainahu khinziirku rijsun waa nijaas baa markaa ka soo baxaysa aayadda oo khinziirki inuu nijaas yahay ayaa halkaa kaaga soo baxaysa haddii aynu u celino laxmiga oo aynuna fainahu ay laxmu lkhinziir doofaarka hilibkiisu rijsu weey nijaas halkaa markaa khinsiirkii nijaas inooga soo bixi mayso dee lamigiisi waa waa baktigiisi markaasuu lami noqonayaa markuu baktiyo dee baktigiina waa nijaasu ama doofaar ha noqdo ama wax kale ha noqdee marka aayaddii haddii laxmiga loo celiyo damiirka ishkaalkaasaa ku imanaya istidlaalkeedii laakiin waxaa kale oo imaam shaafici uu cuskaday hadii aygii nijaas yahay khinsiirkiiyo doofaarku inuu ka liito mooyaane ma dhaamo oo qiyaas markaa awlawiya ayuu geliyo wuxuu yihi ayga si un baaba loogu intifaacaayo laynoogu ogolyahay inaynu uhaysano doofaarka inaynu dillo uun mooyaane inaynu haysanaba laynooma ogolo waa marka ciise calayhi salaam uu yimaadana yaksiru asaliiba wa yaqtulu alkhinziir doofaarka wuu dilaya ayga laakiin ma dilay marka doofaarku inuu ka liito uun mooyaane ma dhaamo haddii markaa aygii uu nijaas noqday kana waa kasii waxaa kaloo markaa eh, yar tilmaamaya markaynu khamriga ka hadlaynay daliilkiisa de aayaddiina waa loo daliishanayaa ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysir walansaabu walaslaamu rijsun min camal shayaan lakiin maynaan sheegino qaar baa ishkaal ku keenay oo yidhi de aslaamtan iyo ansaabtan la sheegay dhagxaantan iyo iyagu kuwaniba nijaas maay markaa rijsunta eh, de waxaa uun nijaas laga fahmi karaa in markaa khamrigii waa nijaas ay daliil u noqon kartaa haddaynu nidhaahno yjuusu xamlu mushtaraki calaa macnayeyhi lafdiga mushtaraga labadiisa macno uu leeyahay in lagu xambaaraa way bannaan tahay marka aynu nidhaahno ayuunbaa halkan la dariishan karaa aayadda oo rijsidani ma najaaso macnawiyay ka hadlaysaa mise najaaso xisiyay ka hadlaysa ilan asnaamtii waa dhagaxaantaa iyo qoryahaasi najaaso xisiya male oo de waxma nijaasaynayaan laakiin najaasadoodu waa najaaso iska macnawiyaho yani cibaadadan la caabuday baa dee qaladoo waa shirkiga ee aha inay markaa wax nijaasaynayaan markaa khamrigii iyo maysirkii iyo ansaabtii iyo aslaamtiibaa rijsuntan laga dhexaysiiyey marka inaynu rijsuntii laba macno u samayno iyadoo lafdi keliya ah aynu labadii macnoba waa lagu wada fasirayaana dee waa sidii markaa usuuliyiinta badankoodu aanay ogolayn laakiin aayadda haddana way u daliishadeen waxaana markaa de lagu xoojinaya waxyaalihii aynu sheegnay aayada ixtimaalkeeda ayadaas ku jira iyo adiladii aynu sheegnay intaasoo isxoojisanaysa iyo aimadii islaamkao dee khilaaf saasiiba aanu dhexdooda ka jirin ayuu markaa khamrigii nijaas ku noqonay wuxuu yihi tawallada minhumaa wixii ka dhasha doofaar iyo ay ee ama iyaguba ay iska dhalaan labadooda ay iska dhalaan aw min axadihimaa ama midkood iyo xayawaan kale sida ayigii iyo dacawadii oo kale waxbay iska dhali karaan hadday markaa wax iska dhalaan waxa ay iska dhaleen xukunkaba dacawadiibuu qaadanayaayo dacawadii waa daahir ma xukunkii dacwaduu qaadanaya mise xukunkii ayiguu qaadanayaayo waa nijaas maya xukunkii kaxun buu qaadanaya xagga nijaasada markay noqoto oo weladkuba yidhaahdaa aabbihii abtirsiintuu ka raacaa hooyadiina wuxuu ka raacaa addoonnimada iyo iyo xornimada hadday hooyadii xor tahay xor buu noqonaya aabihi haduu doon addoon ha hadday hooyadii adoon tahayna addoon buu noqonaya aabihi haduu doona xorba ha noqde marka adoonnimadii iyo xornimadii hooyadii buu ku raacaya abtirsiintiina aabbihiibuu ku raacaya xaggii diinta iyo magdhowga haddii markaa wax loo geysto na wuxuu ku raacayaa labada kolba kii fiican labadooda kolba ashraf ayuu ku raacaa weladku xagga zakadana wuxuu raacaa kooda bilaa sakada oo ridii iyo deeradii wixii ay iska dhaleen arigii lagu tirin maayo oo tiradii lagu dari maayo nisaabkii buuxin maayo waayo dee deeradiina bilaa sakay ahay arigiina sakadaa gelaysay marka wixii ay iska dhaleen tirada wuu ka baxaya adoo agga fudud ayaa xaggaana la raacinaya xagga najaasada iyo xalaalnimada iyo guurka iyo dabiixadiisa in la cunayo waxyaalahaasoo dhanna kolba ka adag ka xukunka adag ayuu raacaya oo najaasadii mid nijaas iyo mid aan nijaasan wixii ay iska dhaleen nijaas buu noqonaya guurkii mid inaynu maaragtay nikaaxi isu inoo banaanayo qola aanu inoo banaanay hadday wax iska dhalaan kaa adag baa la raacinaya nikaaxi banaanaan maayo yahuudi iyo majuusti wixii ay iska dhaleen ilmihii aabihiina majuusiga ahaa hooyadiina kiristaanka ahay ama cagsi gabadhii nooca ahay guurkeedii inoo xalaal noqon maayo labada ka daran ayaa la raacinaya xaggii dabiixadana waa saasoo kale oo kaa ay iska dhaleen kitaabiga iyo majuusigu wixii uu gowracay cuni mayno oo kaa liitaa la raacinaya xaggii sidoo kale xurmada xaaraantinimada wax xalaaliya waxaan xalaal ahay wixii ay iska dhaleen dee waaba baqashi fardihiioo xalaaloo la cuni karo iyo dameerihii aan la cunayn baa iska dhalaya deetana xaggaynu raacinayna kii qalafsanaa ama adkaabaynu baynu raacinaynaao dameerka ayay baqashii maraysaayo xalaal noqon mayso markaa weladkii axkaamtiisu saasay u kala duwan tahayo marna xagganaa la raacinaya marna xaggan marna ka sharaf badan xaggii diintiina ka sharaf badan baynu ka raacinayna iyada lafteeda oo aynu leenahay majuusiga iyo kitaabigaa iska dhalay xagga isaga waxaynu ka soo qaadayna qof kitaabiya marka la eego dee iyo hawlihii wixii markaa soo dhaweyntii ahlu kitaabku ay lahaayeen ayuu yeelanaya laakiin yeelan maayo de aggii guurkii iyo ti oo inaga aggii markaa adayga ka raacay wlmaytatu nijaase waxaa noqonaya baktigii baktigiina waa nijaas oo de waa tan xarimay xurimat calaykum lmeyta wax loo xarimo oo aan markaa nijaasanimo ahayn de garan mayno neefkii aada adigu leebku gantay ee deetana leebkaagii hadduu maaragtay waxa wey meel halisa intuu kaga dhacay u dhintay waad cunaysaabaa laguuri kii bahal halkaa goostay ee qoorta dhamba ka jaray bahal aanad adigu u dirin ee dhiigii o dham doona ka baxayna maxaa la yidhi waa baktiyo ma cunaysid haddaba maxaa ciladu maxay tahay waxa weeyaan uun waa in la yidhahdo waxaani waa nijaas cillo kale meeshaa ma taha xadiikiina taasaabu taageerayo ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahura ayuu xadiidkii haragii marka la megdiyo aahir buu noqonayaa macnaheedu waa maxay intii aan la megdin de maxaa nijaasiyey halkuu ku nijaaso dee baktigaa nijaas ahaa wey baktigana nijaas ahaa markuu shaygii baktiyey ayuu nijaasoobay weeyaan lan haraggan laga hadlaya haraggii neefkii la gowracay maaha neefkii la gowracay haraggiisa waa iska daahiro megdinba uma baahan laakiin haragga laga hadlaya waa haraggii baktiga markaa baktigi dee inuu nijaas yahay ayaa kaaga xadiidkii kalena markii laxdii la jiidayey ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu arkay u yihi qaadataan ee yidhahdeen waa bakti rasuulki ilaahayow wuxuu yidhi waxa daahirinaya almaau walqaradu maraaga iyo biyaha ayaa daahirinaya oo lagu maydho de waa la sheegaya marka waa nijaas yani baktikani waa nijaas wey waana ijmaac ila samaka waxaa laga soo reebayaa kalluunkii iyo waljaraada ayixi iyo walaadamiya bani aadamkii fii asaxi lqowleyn labada qowlkood asixada badan iyo jaraadka waa la soo reebayaa iyaga kalluunkii adigu aad la soo baxday iyo ayixii waa ijmaac oo hadalba iyaga kama taagna kii ku baktiyey badda kalluunkii badda ku baktiyeyna isaga laftiisuna waan la cunayn unbuu abu xaniifa leeyahay isaga laftiisana dee waa aahir oo isaga laftiisa ma nijaaseynayo dee nabigaaba yidhi alxilu maytatuhu huwa huwa ahuuru maahu alxilu maytatuhu marka inay aahir tahay iyadana hadal kama taagni abu xaniife lama cunayo un buu yidhi ka iskii isaga bakte amaa bani aadamka laba qowl baa shaafici looga sheegay mid markaa waa mansuusba oo bani aadamku markuu dhinto inuu aahir yahay waa naskii shaafici qowl kale ayaa isaguna jiro oo hadalkiisa laga yar fahmay oo ah bani aadamku markuu dhinto inuu nijaasoobay ha maqaarkaas dee nijaas buu noqonaya haddaan la magdiin idinkaa yaqaan waxa uu markaa yidhi hadalka markaa shaafici baa waxaa laga fahmay in bani aadamku markuu geeriyoodo uu markaa mawdka ku nijaasoobayo waa qowl laga fahmay waana madhabka abu xaniifa oo waa tan dee qofkii la maydhayo marka uu dhinto markaa waa daahirin oo abu xaniifa wuxuu leeyahay qofku markii uu geeriyoodo wuu nijaasoobaya oo dee wuxuu la mid yaha waktigii kale ee dhiigga lahaa waxaan kalooso markuu dhinta muu nijaasoobay xayawaanadii kale daahirka ah dhintaan bay nijaasoobay bani aadamkiina waa saasuu yihi o len waa xayawaankaa isaga laftiisu hilibka iyo dhiigga leh markii uu geeriyoodo isaguna wuu nijaasoobayaa deetana waa tan la maydhayo ee la daahirinayo laakiin shaafici qowlka uu mansuuska u ahe isaga naskiisii lagu hayo asxaabtiisuna ay wada rajaxeen waxa weeye ana maytat aadamiy ana alaadamiya aahirun bani aadamku waa aahir xayan wa meyita hadduu nool yahay iyo hadduu geeriyoodaba musliman kaana aw kaafiran muslim iyo kaafirba bani aadamku hadduu markaa dhintay hadduu nool yahayba waa aahir muslimka xadiidkaaba sheegayo almuslim laa yanjusu xayan walaa meyitan muslimku ma nijaasoobo isagoo nool iyo isagoo meydaba maba nijaasoobo laa nijaasa macnawiya walaa nijaasa xisiya ama aayaddii qur-aanka ahayd inama almushrikuuna najas de waxa weey waa najaasa macnawiya macno ahaanbay de waa dad mushrikiinoo yani waxa wey waa wax quruna laakiin maaha inay maarata aad iska ilaalinayso haddaad qoyan tahay gaalkii taabato oo markaa wax ku barinayo oo aad nijaasoobayso ma aha marka almuslimu laa yajuusu xayan walaa mayitanna de waxa weeye laa najaasa macnawiya walaa najaasa xisiya ama gaalkii de yanjusu najaasatan macnawiyatan buu isagu nijaasu yahay wuxuu yidhi wamaa laa yu'kalu laxmuhu wixii aan hilibkiisa la cunin idaa dubixa hadii la gowraco dee waa bakti uun markaa baktiguun baynu gelinayna dameer baad gowracday si fiican baad u biraysa ma daahir ba hadduu iska baktiya haddaad waa isku mid bal inaad birayso dee lagumaba ogola haddii wax markaa kalifaya aanay jirin maxaad u dilaysa xayawaanaadka in la dilo dee waa laynoo diiday ama in qarad laga samaysto ama qaarkood baa waxay u dilaan da doona wuu doonaya inuu eh, ugaarsado oo maalan eh, markaasuu xayawaan yarbu soo qabanaya markaasu dilaya hilibka yar hilib yar yabu ka saaraya ubaasha eh, ku tuuranaya markaa samaaradda sax lama ogola arrintaasi arrin banaan maaha wa haru markaa de baktigun noqonaya wa shacru lmaytati baktiga timihiisii dhogortiisii waa nijaas baktiga gebigiisi waa geeska geeska cidida dhogorta maxaa yeelay waxaani baktigiibuu ka kamid yahay baktigiina waa nijaas kullu ajzaihi dhammaan ajzadiisoo dhan qaybihiisoo dhan baa wada nijaas wa shacru maa laa yu'kalu ida nfasala fii xaali xayaatihi waxaa kale oo nijaasa xayawaankii aan la cunayne aan xalaashahayn sida dameerkii oo kale timihii ama dhogortii ka soo go'day isagoo nool dhogortii ka soo fuqday dameerka iyo waxa lamidka iyo bisadihii iyo iyagoo nool dhogortoodii kaaga soo daadatay mar hadday waxaan xayawaan xalaala aanu ahayn dhagortiisi waa nijaas oo dee nabigeenu alayhi salaatu wasalaam wuxu uhi maa ubiina min albahimati wahiya xayatun fa huwa meyt xayawaanka wixii laga soo gooyo isagoo nool waa bakti marka ama dhogor ha noqdo ama wax kale ha noqdo waxaa laga soo reebayaa uun dhogortii xayawaankii la cunayey oo iyada waxaa loo soo reebay aayaddii qur-aanka min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha aaasan wa mataacan ilaa xiin oo ilaahay baa wuxuu inoogu mano sheegtay xayawaankii nicmoolayda ahaa wallahu jacala lakum min buyuutikum sakan wajacala lakum min juluudi اlancaami buyuutan tastakhifuunaha yowma dacnikum wa yowma iqaamatikum wa min aswaafi aswaafi ancaam wa awbaariha wa ashcaariha ahaaa wa mataacan ilaaxin dhawarteedii noocyadeedii kala duwanay aswaabtu waa tii ariga awbaartuna waa tii geela ashcaartuna waa tii lo'da dhawarteedii kala duwanay waxaanu idinka dhignay alaab iyo waxaad markaa ku raaxaysataan oad ku intifaacdaan baa ilaahay subxaana wa tacaala marka iyada dee dhawartii laga goosanayo oo lagala soo baxayo oo lagu intifaacayo ayaaba laynoo sheegay laynoogu mano sheegtay dee nijaasta laynoogu mano sheeganayo laakiin xayawaanaadkii kale dameerkii dhawartiisii waad iska ilaalinaysa laakiin waxa saamaxa bay yidhaahdeen dee dhawart markaad dameer leedaha ku shaqaysanayso kolley biyaha waxbaa kaaga duulaya dhawartiisii waxbaa ku yar daadaadanaya haddaanay markaa badanin waxyaalaha inta badan aan maarata iska ilaalin karayni waa saamaxa wuxuu walabanu maa laa yu'kalu hayra alaadamiy waxaa kaloo isaguna nijaasa wixii aan la cunayn caanihiisa bani aadamka marka laga reebo caanihii waxay u kala baxayaan caano xalaal iyo caano aan xalaal ahayn marka caanihii xalaasha ahaa dee waa daahir caanihii xaaraanta ahaana waa nijaas waaba intaasu marka caanihii xalaasha ahaa waa kuwebaad isweydiinaysa dee wixii hilibkiisu inoo banaana caanihiisuna way inoo banaan yihiin balaas baad leedahay intaa waxaad ku daraysaa caanihii bani aadamka iyagina waa xalaalo de waa ka bani aadamkiiba de ku korayay markaa wixii hilibkiisu banaanaa iyo iyo bani aadamkii caanahooda ayuunbaa daahira xayawaanaadkii kale caanahoodii o dhami waa nijaaso dee waa waxaa kumil isku bedelay jidhka gudihiisa waxaa isku bedelay ku samaysmay dareeraha ah weeyaan asalkoodiina dee dhiig baabay ka soo jeedeen iyo farfi marka waxay noqonayaan iyaguna nijaas bay noqonayaanoo sidaa markaa hilibkoodu xaaraanta u yahay bay caanihin xaaraan u yihiin wax markaa loo xarimo oo aan ahayn dee nijaasa meeshii markaa kama muuqatay nijaas oo dhiiggii iyaa looga qiyaas qaadanay waalcalaqatu fii axadi alqowleyni calaqadii labada qowl mid ahaan marka la qaato calaqada halkan la sheegayaa waa xinjirtii manida ka timid maaha xinjirahan caadiga dhiigga ma aha waa dhiiggii waa xinjirtii riimka riximka ka timi neefkii dhiciyey ama qofkii dumar ahayd hadii markaa ilmo ka soo qubto oo xinjir markaa ilmo xinjir marayo dee nudfadii intu iska bedelay xinjir noqdo oo weli aan hilib isu bedelin hadii intu ka soo qubto ay markaa xinjirtii ka soo dhacdo xinjirtaasi waxaa la leeyahay waa daahir qowl ka raajixa qowl baa odhanaya waa nijaaso de waa dhiig waa dhiigo waa nijaas dhiiguna nijaas mu ah muctamadku wuxuu leeyahay waa daahir oo maxay daahir u noqotay dee waa xayawaan daahira waxaan ka samaysmay sidii manidaba aynu u lahayn xayawaan daahira ka samaysmay manidii daahirka ahayd baa isbedesho xinjir noqoto hadhowna qof sii noqonaya maarata mudqa sii noqonaysa mudqadiina qof caadi ay noqonaysa ama xayawaan caadi oo daahir marka haddii aanay calaqadani ay iyo doofaar ahayn ee xayawaanaadkii kale ay tahay bani aadamkii iyo xayawaankii kale waxay noqonaysaa sida raajixa ah daahir bay noqonaysaa calaqadaasi mudqadiina waa la mid wasladii wa ruuubatu farji اlmar'ati calaa daahiri اmadhabi ama fii daahiri اlmadhabi qofka dumara xubinkeedii taranka qoyaanka uu sameeyo ayaa isaguna nijaasa madhabka daahirkiisu siduu yahay buu y madhabka u rajaxan dumarku u yaqaanaane qoyaan buu markaa xubinku sameeya qoyaankaasi malaa dumarku laanna way yidhaahda waa iska nooc dhidid oo kale marka ma nijaas baa mise waa daahir bay culamadu isku khilaafsan yihiin marka waxay lehy dibada dibadda usoo baxo waxaasi dibadda markuu usoo baxo de nijaas buu noqonayaa wixii de xubnaan ka soo baxyo buu la noqonaya waa in la yska maydho maryihiina laga daahiriyo laakiin intan uu gudaha ku jiro ayaa markaa labadan qowl ay ku jiraan labadan weji ay ku jiraan waxaa imaam nawowi uu rajaxayaa inay daahir tahay rudubada ama qoyaankaasi inuu iska daahir yahay ayuu rajaxaya sheekhu halkan wuxuu rajaxay inuu nijaas yahay qoyaankaasi inuu sheekhu rajaxay waxaan uga qiyaas qaadanayaa dee waxyaalihii kale ee wuxuu leey waa macdinu nijaa waa meeshii ay ka imanaysay de dhiiggii caadada iyo wixii lamidka ah marka qoyaankani nijaas unbuu noqonaya qolyahan kalena waxay leeyihiin qoyaankani waa dhidid oo kale dee dhididkuna nijaas muu ahayd markaa wuxuu noqonayaa daahirba qoyaankaasi noqonaya taasaana rajaxa iyo wamaa tanajasa bidaalika waxaa kale oo nijaasa buu yidhi wixii intaa aynu soo sheegnay ee nijaasaadka ahaa ay ku ba ama ay maraan ee ku nijaasoobade biyihii iyo sharaabkii iyo jirhkii iyo maryihii iyo weelkii iyo dhulkii waxaasi de markaa ay ku bacaan ayaa isaguna nijaas noqonaya markaa laakiin kan dambe mutanajis baa la yidhaahdaa intaa horena najis markaa najista mararka qaarkood waxo dhanba way wada ilaaqaan laakiin eh, kaasaa xaqiiqahaan de najiski iyo waxaan dhan mutanajis buu noqonaya wax nijaasoobay kaasina waaba nijaastii wey wuxuu ga baxay markaa tirintii wayaalihii nijaastaa ah wa qaybti hore qaybtii dambe aynuu gelaynaayo nijaasada daahirinteedii iyadiina waa inagii laba u kala saarnay wixii cayntiisuba ay nijaasta ahayd in daahir loo bedeli karo waa waa qodob iyo wixii nijaasoobay in la daahiriyo haddaba wixii nijaasta ahaabuu ku bilaabo wuxuu yidhi walaa yahuru daahir ma noqdo shayun min annajaasaati waxyaalaha najaasa najiisulcaynka ah waxyaalaha najaasaadkaa ah ee najiisulcaynka sidiisa u nijaasada ah wax kamidoo daahiroobaa ma jiro bilistixaalati ay walow bilistixaalati waxbaba kuma daahiroobaan wey walow bilistixaala xataa haddii ay isbedelaan aygii haddii la gubo u dambas noqdo waa dambas dambaskaasi muxuu noqonaya waa nijaaso waa dambas nijaaso baktigii haddii la gubo oo u dambasoobo wuxuu ahaanayaa nijaas u buu ahaanaya xataa hadduu isbedelo wax kale isu bedelo nijaastiisii unbuu ahaanay ila alkamra alkamra taba ay qoran luga banaan weeye lakiin alkamra baa ka caansan kamrigii mooyaan ka soo reeb fa inahaa kamrigu idanqalabad binafsihaa iskeed hadday isugu bedesho khallan khal hadday isugu bedesho aahurad daahir bay noqonaysaa kamrigii siduu u yaalay waa kii markaa de cinab ka samaysnaa nabiidkiina waa labda culamada qaarkood ihahda markuu markaa isbedelo ee uu khal noqdo wuu daahiroobaya weelkii uu ku jirana daahir buu noqonaya isagiiyo weelkiiba daahir bay isla noqonayaan de waa sidii markaa khalkaba waayadii hore loo samaysan jiray marka laakiin waa inay iskeed u daahirowdo buu yihi wa in khullilat haddii khal loo bedelo oo qofku uu wax ku dardaro lam tahur ma daahiroobayso khamrigii daahiroobi maayo haddaad adigii biye iyo wax ku darto ama aad khal kale ku shubto ama aad wax ku dhex rido sida milix iyo wax lamida si uu khal markaa isugu bedelo xaaladaa iyadaa ma daahiroobayo sababtoo ah dee nabiga alayhi salaatu wasalam ka fi xadiidi anas fi saxiix bukhaari waxaa la weydiiyey can khamri atutakadu khallan khamriga khalma laga samaysanayaa oo de wax ma lagu dardaraya qaala laa uu diiday nabigu alayhi salaatu wasalaam marka culamadu waa loo diidayaa de wii waa nijaas uno markaad wixii ku rido ila wixiioo khamri aad wax ku dartay wixiibaa nijaasoobaya aad ku dartay hadhow khamrigii markuu khal isu bedelana wixii nijaasoobay baa ku dhex jira oo dib isagii usii nijaasaynaya bay markaa culammaduna wa jild lmaytati waxaa kale oo waay walaa yahuru shayu min anajaasati ila alkhamru wa jild lmaytati wailaa jild lmaytati iyo baktiga haragiisii ayaa isagana marka la bedelo dee daahir noqonaya khamrigii markii uu isbedelay khal noqday wuu daahiroobay haraggii baktiguna marka isagana la dooriyo uu doorsoomo oo magdintii uu ku doorsoomo daahir buu noqonaya siwaa jildi اlkalbi wاlkhinziiri aygiyo doofaarka haragoodii mooyaane oo nabigeenu alayhi الsalaatu wasala wuxu idaa dubiqa اlyahaabu faqad طahur haddii haragii la megdiyo wuu daahiroobi sunantana ayumaa ihaabin harag alla haraggii baa ku sugan maxaa loo soo reebay aygiyo doofaarka waxaa loo soo reebay iyagu noloshiiba nijaas bay ku ahaayeen waxaan daahiroobayaana waa baktigii baktinimada ku nijaasoobay oo markan la magdiyo magdintu de waxaan waxay ku celinaysaa sidii marka wii mawdka ka horreeyey waxay yidhahdeen culammadu noloshu waa iyadaaba asal waa tahaarada eygii markaa haddii noloshiiba ay daahirin weyday magdintuna daahirin mayso doofaarkiina waa saas kale hadaba kani idaa dubiqa markii la magdiyo baktiga marka haragiisii fainahu yahuru aahir buu noqonayaa oo xadiidkaa ayaa tusinaya markaa magdintu waa in shaygii laga nadiifiyo waxyaalihii la socday ilan xidida iyo gobollo yararoo dhiiggii kamida iyo waxbaa la socsoconaya marka markaa la magdiyo waxa uu sidii maryahoo kaleu noqonayaa xataa haddii lagu dhex qurmi maayo marka heerkaa uu gaadho dee marunbuu la mid noqdo laakiin intan hore hilibkii la xukun yahay ee uu qurmayo haddii biyo lagu dhex wuxuu noqonayaa markaa nijaastiisii buu ahaanay wayaxilu baycuhu haddaba haraggaa marka la magdiyo in la iibiyaa way bannaan tahay fii axadi alqowleyni labada qowl mid ahaan oo shaafici baa laba qowl kule ma la iibin karaa waxan mise waa waa in la iibin karo oo yahuru aahira wa baainan gebigiisuba aahir buu noqonayaa kol hadduu wada daahiroobi de waa la iibin karaa maaa loo iibin kari waay saasaana rajaha waidaa walaa alkelb halkaa waxaanu uga baxnay markaa najisulcaynkii wixii ka daahiroobaya waa khamriga iyo haragii wixii kaloo dhami ma daahiroobi karaan kaadidii si kastood samaysa ma daahirin kartid waayahay iminka waxay sameeyaan meeshii ay ku urureen najaasaadkii ayaa warshad baa dib iyo waxba qalab baa dib loo gelinayaayo waxaa la kala soocayaa biyihii iyo wixii kale kadibna markaa biyo caadiya meeshii ka soo baxaya biyaha culamada waktigan qaar ka midii ah waxay markaa fadwadaan inay iska daahir noqonayaan haddii si dhaba wixii loo kala saaro waayo de waxani maaha kaadidii oo daahirowday maahee waa biyihii la socday iyo wixii markaa qurunka ahaa baa la kala saaray laakiin waxaynu taa odhan karnaa haddii ay cadaato in de waxaan ay biyo soocan yihiin waxaan ay biyo soocan yihiin aanay kaadidiin la so laakiin haddii maca kaadidii uun maaragtay midabkii laga bedelayoo urtii iyo wixiina meesha laga saarayoo ilan kaadida lafteeduba de waa dareerahaasoo iyado lafteeda nisbe biyo ay ku jirtaan taasi markaasinaba iyadu u daahiroobi mayso waidaa walaqa alkalbu aygii hadduu leefo ama afka geliyo aw ilkhinziiru ama doofaarki aw maa tawalada minhumaa ama labadani wixii ay iska dhaleen aw min axadihimaa ama labadan midkood wixii uu xayawaan kale ka dhalay fii inaain weel hadduu afka geliyo lam yadhur weelkaasi daahiroobi maayo xataa yugsala ilaa la maydho sabca maraatin toddoba goor ixdaahuna bituraabi oo mid kamid a ciid la raacinayo jirhkaagiina ha noqote hadduu kuleefo aygi saad isku toddoba goor baad meeshii maydhaysaa mar midana ciid baad raacinaysa shay kastoo markaa aygii u nijaaseeyey waa saasoo kale meeshii uu ku kaajay waa sidaa laakiin dhulkii waxaa la yidhi la ciidayn maayo de isagii baaba ciida dhulkii isagii baaba ciide lama ciidaynayo ciidka ciid kale waxba lagu shubi maayo xadiikiiba markaa de aanu akhrina saxix muslimka ku jiray ayaa u daliil ah ayguu sheegay doofaarkiina dee waa kasii liitaa farciina waa la ilaaqinaya fain husila haddii lagu maydho bedelo turaabi biljisi ciidda bedelkeeda haddii nuurad la raaciyo biyihii awil ushnaani ama geedkaa ushnaankaa waa ka aynu sheegnay maaratay geedaha yara dhulka baxa mid kamida weeyaano intay markaa laamihiisi waxaa soo qaadan gubaan ayay markaa eh, markaa saabuun oo kale noqon jira u isticmaali jireen marka haddii saabuun la raaciyo halkii aad ciidda ka raacinaysa aad mar saabuun raaciso ma asaxaysaa fa fiihi qowlaani laba qawl baa ku sugan asaxuhumaa buu yidhi annahu yadhuru sida sixada badani buu yidhi waa inay ku filan tahay oo lix gooroo bilaa saabuun iyo mar saabuun le haddaad ku maydho inay ku filan tahay baa rajaxan bu yidhi sheekhu maxaa yeelay de waxa weeye waxaan sidii markaa ciidduba ay wax u jaraysay ayuunbay waxyaalahan kalena u jarayaan ama waabay kasii fiican yihiin qowlka kale ayaa haddaba rajaxan oo muctamada in aan ciid mooyaan wax kale meesha aanu anfacaynin bay culamadu rajaxayaan maxaa yeelay naskaa ciiddii sheegay waxyaalahan kale nasku ma sheegin kamana marhna in ciidu ay waxyaala ay la gaarta ay jirto iyaduuni ay tirayso waxyaalahan kale aanay tiraynin wain qusila bilmaai waxdow haddii biyo keliya lagu maydho oo biyihii aada sideed goor dhigta weeye halkii biyihii maarata toddoba gooro mar ciid la ay ahay uunbaad ciiddii iskaba baad kordhiso sideed baad ka dhigtay fa fiihi wajhaani laba weji baa ku sugan axaduhumaa midkood yadhuru waa caadi way ku filan tahay oo dee biyuhu awalba iyagaa wax daahirin jira haddaad ciiddiida iska dhaaftay aad mar sideedaad ku dartay kugu filan buu kaasi leeyahay wathaani ka labaad isagaa rajaxane laa yadhuru may weeyi haddaanad ciid raacinin kaa socon mayso maxaa yeele naska nebigu calayhi salaatu wasalaam de ciidda ayuu sheegay wayujziu waxaa kugu filan fii bowli اlghulaam ilmihii yaraa ee inanka ahaa kaadidiisa matagiisii maaha saxaaradiisiina maaha waa kaadidiisoo keliya alladii lam yacam ilmihii aan maaratay laba jirna aan gaadhin sidoo kale aan raashin cunin caana uun ku noolaa annadxu baa kugu filan inaad rushayso oo loogala jeedo inaad biyo ku tiixtiixiso meeshood wada gaadhsiiso maaha inaad meel biyuu ku dhacayaan meel aanay ku dhacay waa in meeshii o dhan ay ku wada dhacaan laakiin maxaan shardi ahayn inaad dul erido oo mayri aad ka dhigto maa shardi ahayn laakiin saaad ugu tiixtiixinayso waa inaad meeshii kaadida aada wada gaadhsiiso oo biyaha wada gaadhaan walaa yujziu marka iyadana xadiidkii walaa yujziu kuma filla arrinkani fii bowliljaariyati inanta yar kaadideedii ila alguslu mayri mooyaane iyada wax kale halkan markaa anfici maayooo de xadiidkii markaa umu qays nabiga alayhi salaatu wasalaam inankeedii yaraay oola timi bukhaariyo way wariyeen ilmo yar bay u keentoo nabigu alayhi salaatu wasalaam uu u taxniikinayayo uu maarata timirtu u u gelinayo markaa laga barakey nabiga alayh sala baraka looga raadinayo ilmihiiba markaa nabiga ku kaadshay rasuulku markaa saas u sameeyeyo kaadidii biyubu markaa ku rusheeyey xadiidkii abu samixna waxaa u ahaa yubsalu min bowli jaariyati yurashu min bowli اulaam inanta kaadida waa la maydhaya inanka kaadidiisana waa la rushaynaya marka cilada loo kala saaray waa maxay culimada qaarkood waxay hahdaan inta badan dadka soo galaa inanka inay qaadaan bay iska jecel yihiin taasaa markaa maadaama isagii markaa dadkii xaraj baa qabsanaya de isagu iska marka kii de qaadaba hadii la hahdo haddana waxa weyaan ismayd de wada radsan inay meesha ka baxaan ayay markaa noqonaysaa iyaga markaa waa laga khafiifiyey saasay qaarkood ku cilayeen waay taasina waa najaasadii mukhafafada ahay tii horena muqalladadiiba ahayd imikana mutawasidadiibuu gelayaa wuxuu yihi wayujziu waxaa kugu filan fii gasli saa'iri najaasaat wax alla wixii najaaso ahaayee kale kal bawli sida kaadidii markaad iska maydhayso iyo walkhamri khamrigii markaad iska maydhayso iyo wakayrihima waxyaalihii kaleba almukaaharatu bilmaai biyo badan in lagu shubo oo biyuhu ay najaasadii ka bataan ilaa an yadhaba aaruhu ilaa iyo raadkii nijaasadu ay meesha ka meesha ay kaga tagtay sida ur iyo wax lamida ama najaasadiiba ay meesha marsan tahay waa in laga suuliyo haddii meesha inta maalan kaadi oo kale maradan ay martay de iskaba engegey kaana najaaso xukmi aynu waa in biyo un lagu shubo meeshii biyuhu ay dul cararaan waay de xadiikii loo daliishanayaa ninkaa masaajidka ku kaashay nabigu alayhi salaatu wasalaam waa kii markaa waadaan biyaa dalbaday oo markaa lagu shubo intaasaa markaa ku ilaatay wuxuu yihi wlafdalu sida fadliga badanee fiicani an yugsala alaaan waa in saddex goor la maydho iyadoo laga qaadanayo xadiidkii nabigu alayhi salaatu wasalaam uu lahaa ida stayqada axadukum min nawmihi falaa yagmis yadahu fi linaai xataa yagsilaha alaaa faina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu kii gacantiisa laga shakisanaa inay nijaasowday baaba la yidhi saddex goor hala maydho dee gacantii la hubay inay nijaasowdayna in saddex goor la maydho ayaa maaratay way uga sii awreysantahay markaa saddex joor markaa la faro marka tii aarka lahayd markaad raadkii urtiy wii lamidka markaad meeshii ka goyso inaad mar labaad iyo mar saddexaad haddana maydho ayaa dee mustaxab noqonaysa wamaa laa yazuulu aharuhu yazaal baa qor wamaa laa yazuulu aharuhu wixii aarkiisa iyo raadkiisu aanu meesha ka tirmaynin ee ay adag tahay maaratay tirmidiisu ama inuu meesha ka baaba ka demi sida dhiigi markuu marada kaa maro mayr markaas tiraado markaad maanta o dhan maydho xuunbaa weli kasii muuqanaya idaa gusila markii la maydho oo wabaqiya aharuhu aharkiisii ama raadkiisiina uu meesha baaqi ku ahaado lam yadura dhibma keenay markaad maydho si fiican u maydho haddii midab yari uu sii haro oo ay adag tahay suulintiisu wax mushkilada ma laha oo lagugu qasbi maayo inaad sii wado ilaa inta wixii ka suuriya waxaa lamida urtii oo kale haddii urtii ay tegi weydo oo si sahlan ay ku tegi weydo laguu kalifi maayo inaad markaa maanta dhan aad sii maydho ilaa inta markaa meesha ay ka zuurayso de waa iyo xaraj baa ku jira maa jacala calaykum fi diini min xaraj wuxuu wamaa usila bihi najaasatu biyahan haddaba aada najaasada iskaga maydhay walam yataayar ee aan isbedelin meel najaasaad biyo ku maydhay biyihii xukunkoodu muxuu noqonaya biyihii iyagu aad wax ku maydhay ma nijaas baa mise waa ah aahir buu ka hadlaya usaaladii buu ka hadlaya bihi najaasatu najaasada waxaan lagu maydhay walam yataayar ee aan isbedelin fa huwa aahirun biyahaasi aahir weeyaan mare nijaasaad maydhay biyaad ku maydhay biyihii markaad eegto waxbana kama urayaan midabkoodiina isma bedelin de maarata biyahaasi dhadhankoodiina isma bedel waa biyo aahira laakiin wax ma aahirinayaan oo mustacmal bay noqonayaan wa qiila la yidhi huwa najisu may waa nijaas kol haddii nijaase lagu maydhay waaba nijaasna waa la yidhi laakiin sida saxda ah waa inaanay biyahani nijaas ahaynoo kol hadday korka ka yimaadeen dee nijaas ma noqonayaan iyagiibaa wax daahirinaya hadii markay kor ka yimaadaan ay nijaasadii la kulmaan ay nijaasadani nijaasaynayso dee waxba may daahiriyeen ee iyaguba nijaasunbay noqon lahaayeen qoladan waa nijaasni waxay ka eegayaan inagii odhan jirnay biyaha yar hadday najaasa la kulanto way nijaasoobaan dee biyahan najaasada ku maydhaysana waa waxy marka iyagiioo yar markay najaasadii la kulmaan way nijaasoobayaan bay yihahdeen lakin waxaan leenahay may waad qaldantihiin biyaha yar nijaasadu waxay nijaasaysaa markay nijaasadu ku timaado ama hadday biyuhu ku yimaadaan iyagaa daahirinaya oo kanka kale ku yimid ayaa awoodda leh miyaanad arkayn xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ida stayqada axadukum min nawmihi falaa yaqmis yadahu fi linaai xataa yagsilaha alaaa gacantii xagga sare haka keenin baa lagu soo ma oo weelkii gelin lakiin maxaa samey lagu yihi biyihii xagga ka keen oo biyuhu hadday meesha najaasa iyagu ha ku yimaadaan markaa biyuhu markay iyagu najaasadii ku yimaadaan iyagaa baabi'inaya nijaasadii hadday biyihii ku timaadana iyadiibaa markaa nijaasaynayse oo markaa awoodii yeelanaysa saas wey wa qiila waxaa la yidhi in infasala haddii waxaani uu meeshii lagu maydhayay ka baxay waqad tahura almaxallu iyada oo meeshii daahir noqotay fa huwa aahirun waa aahir wa in infasala hadduu ka miirmay ou maaratay ka baxay meesha walam yadhur ilmaxallu meeshii aan daahiroomin fa huwa najisu kana markaa muctamada muxuu kani leeyahay maraad maydhaysay nijaasowday biyaa ka daadanaya biyahaa daatay dabcan haddii ay isbedeleen oo najaasadii ay ka muuqato dee waa nijaaso hadal male laakiin markaanay waxba ka muuqan waxaynu eegaynaa meeshii ay ka soo baxeen maradan aad maydhaysay miyay daahirowday mise weli bay daahiroobin weli waxbaa u dhiman hadday daahirowday biyahaa ka baxayna waa daahir haddaanay weli daahiroobina meeshii nijaasa ku dhiman tahayna dee biyaha ka baxayna awood umay helin inay nijaasadii bedelaani iyagiina markaa way nijaasoobeeno waa biyo nijaasa taasaa markaa rajaxan oo muctamada sal اllahu wasalam alaa nabiyina muxamed wallahu aclam kitaabu ahaara markaa halkaa inoogu eg kolley ciiddii iyo waxna waa iska soo dhow yihiin usbuucun baaba de inaga xiga usbuucanna in la iska soonsoomo iyo dadku iska cibaadaystaan baa laga yaabaa markaa fasax baynu ahaan doonaa insha allahu tacaala markaynu bilaabaynana waa lasoo iclaamin doonaa baarak allahu fiikum ayb hadduu qofku gebagabaysigii keli waayo oo wejigiina nabar ku leeyahay gacmihiina uu ku leeyahay muxuu samaynaya haddii gebagabaysigiina uu keri waayo biyihiina uu keri waayo faaqidu tahuuraynkiibuu la mid noqonaya kii ciid iyo biyaba waayey xukunkii u sheegnay ayuunbuu la mid noqonaya halkaana way ku sheegaan shuruucda waad ka eegi kartaan halka faaqidu tahuuraynka markay ka hadlayaan ayay raaciyaan man tacadara calayhi اlguslu watayamum qofka labadiiba keri waaye ama nabarkaasi u diido ama wax kale u diido addamq kayfa yumkin اdamqu wاlmadbuuqu maan fahmi madbuux miya meesha ku qoran qofkii soo qoray yani naafkii la gowracay in la magdiye miya haragiisa saasuu doonaya may may ka haragiisa in la magdiye loo baahan yahay waa kii aan la gawrayey kii la gawrayay waba gama baahno waa daahir haraggiisu haddaad dee doonaysa inaad mara ka inaad weel ka dhigato haragii ilaa aad magdiso weel ku noqon maayo laakiin sidiisa daahir buu yahay maxaad u odhan weyday buu yidhi caanaha waxa aan la cunin caanihiisu waa daahir iyadoo looga qiyaas qaadanaya manidiisa waxaynu leenahay manidu iyadiibaa mustana ahayd iyadaa mustana ahay ee asalku waxyaalahan gudaha isku bedeli ee doorsooma inay nijaas baa u asalade markaa de waxaa faraha badan dhiiggii iyo malaxdii iyo kaadidii iyo saxaradii iyo waxaasoo dhan baa la raacinayaa labankii manidoo keliya la raaba manidana cillo gaaraa loo soo reebayo xayawaan daahira ka samaysmaya baa lay wax xayawaan daahiroo ka samaysmayaa ma jiro waxaad odhan kartaa un xayawaan daahiray raashin u tahay intaasaynu odhan karnaa xayawaan daahira ayaa markaa caanahani ay raashin u yihiin intaa waynu odhan karnaa oo dee dameerkii dee caanaha dameertunbuu ku korayaa soo maaha qoladii markaa wejigii maaratay waxaa jira wadaad istakri laylaa weji uu leeyahay halkaa way qabsan karaan laakiin dee waxaan kalaa ka rajaxan oo laga rajaxay ugaadha ama neefka ay xabaddu disho ma la cunaya insha allah waynoo iman doonaa maxaa lagu ugaarsanaya maxaa lagu ugaarsanay iyo inaan degdeg anigu ma garanayo wuxuu leeyahay aygu qof ma dhali karaa ma aqaan qof ma tagay maxaa laga rabaa sawaalkii uu wax ku cabay ya ma fadara maxay tahay fadaraas ma almuhim matagii waa nijaas meel kastoo u gaadhina waa la maydhay ama weelkii uu wax ku cabay maan fahmin halkaa duweel afka geliyadda isaga oon afkiisii maydhin weelkaasi u nijaasoobay xadiiska ayumaa yahaabin dubiqa waa caam aygii iyo doofaarkii maxaa lagaga soo reebay waa inagii sheegay maxaa lagaga soo reebay magdintani kama xoog badna noloshii noloshii kama xoog badna marka haddii noloshiiba ay daahirin weyday magdintu daahirin mayso muxuu axadulqawleyn u isticmaalaya axadulqawleyn da wuxuu isticmaalayaa mararka qaarkood waxaa ma dhici karta inay qadiim iyo jadid kala ahayn labaduba ay markaa jadiid wada noqdaan ma labaduba qadiim noqdaan baa dhici karaysa mar marna da waa iska ikhtisaar xayawaanka aan la cunin haragiisu magdinta ma ku daahiroobaya haye maxaan odhanayna halkaa xayawaanka aan la cunin buu yihi haragiisu hadii la magdiye ma daahiroobaya casharkeenay ku jirta maxaa laga soo reebay iyo doofaarubaa lasoo reebay waxaa lagu yidhi wajildu almaytati ilaa alkalbu اlkhinziir wamaa tawalada minhuma min axadihima marka ay iyo doofaar iyo faracooda markaad soo ree alla wixii kaloo dhan waa laguu geliyey saabuuntii hadday nijaasowdo oo la maydho biyuhii lagu maydhay mar walba iyagoo badan bedelan bay ka baxayaan saas ma ku daahiroobaysa maxay ugu daahiroobi weyda bedelnaanta bedelnaanta laga hadlayaa waa takayur binajaasa saabuuntii markaad maydho biyahan bedelani dee saabuuntiibaa la socotee ma aha in najaasadii ay bedeshay markaa way daahiroobaysaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallah aclam